ldulillah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacd wuxuu soo gaadhay wadaadku allah u naxariistae faslun fii ana dulma mu'dinun biqaraabi اlcumraani wuxuu ka hadlaya wadaadkan markaa wuxuu bilaabi doonaa waxyaabahay dowladuhu ku dumaan waxyaabahay dowladuhu ku taagmaanna muqadimaadkiibuu ka soo horeynu soo qaadanay markaa ninkani waa kitaabkiibuu si aanba bixinaya wey macno kitaabkii siihe sii ambabixinaya ambabixi wey wadaadku khalaas marka laba macnoba waa la faslun fii ana ulma dulmigu waa la dulmi waad garanaysaa de dulmi soo dulmi un soomaali mu'dinun waa dige waa dige waa indicator waa dige waa miqyaas waa micyaar waa halbeeg dulmigu bikharaab اlcumraani alcumraan huna alxadaara adduwan alumam inay baaba'ayaan ayuu ga dhigay marka lafdhabar muxuu uga dhigay burbur dulmi ayuu ga dhigay muxuu ahaaye adadhow magaca doonto soomaaliya magaca doonto ula baxo waa qabyaaladiiy waa qabyaalisayaal iyo intaa aad ka adagta adu intaa ku taxliili wax maxay dowlad heblaaya ku duntay qabyaalad bay ahayd adu taa ula kacdo waa taagtaada daalika mablaguka min alcilmi adiga waa aqoontaada halka adiga ah laakiin wadaadkan wuxuu ku leeyahay faslu fii ana ulma mudinu bikharaabi cumraani rag cadaalad waaye rag cadaalad waaye sidii sidii cawsha kala kala yaac taasi taa ma u dhiganta makaca ya intaasi faslun fii ana ulma mudinu bikharaabi cumraani rag cadaalad waaye sidii cawsha kala yaaca marka berigii hore dadkaasi de soomaalidaynu damay lahayn inagu dowladamayn lahayn reero wadayaallaynu hayn reero wadayaalo geedku hoos shirayeen ayay inagu ahayn marka raggaa geedka ku sharay hadday cadaalad waayaan wadajoogoodaa sii soconay <laughs> iska dhaaf wax kale wadajoogga geedka hoostiisa ayaa lagu kala tegay waay iclam buu yihi ana alcudwaana cala annaasi fii amwaalihim ogow buu ku leeyahy waa iclam ogow ana alcudwaana xadgudubka cala annaasi dadka lagu xadgudbo fii amwaalihim xoolahooda lagu xadgudbo daahibun biaamaalihim xadgudubkaasi waxa uu ku tagaa rajaday dadkaasi lahaayeen fii taxsiilihaa haleelkay xoolaha haleelayeen wa iktisaaba ee kasbashada ay kasban lahaayeenba limaa yarownahu xiina idin mar haddii xoolahoodii la dhacayo aayatuha wamasiiraha intihaabuha min aydiihim xoolahaasi kolleyba in la boobayo oo la dhacayo hadday og yihiin de maxayba u shaqo tegi ay u aruusanayaanbaba muqadimadiisi waa qaacidadii wey iclam ogow ana alcudwaana dadka oo xoolahooda lagu xadgudbaa rajadii dadku burburiyaa iyo hanti lahaadaan u burburiyaa oo waxay arkayaan haayada iyo masiirka xoolahan ay aruurinayaan in la dhacayo hadhow in la dhacayo ayaa arkaya waidaa dahabat aamaalum fi iktisaabiha wa taxsiiliha mar haddii niyad jabi yimaado waxbana shaqaysan waxna kasban kolley waa lagaa dhacayay inqabadat aydiihim can isacyi fii dalik shaqo tegiba maayaanba ummaddii hamiyo dareen midna geli maayo wa calaa qadri اlictidaai hadba xadgudubku intuu yahay wa nisbatihi iyo darajadiisa yakuunu inqibaadu racaaya can isacyi waاlاktisaab hadba ummadda xoolahooda sida loo boobo ayay ummaduna shaqagab iyo howlgab u noqotaa lanna xoolahooda la boobayaay haddii in yar laga shaqada in bay dhimaan haddii la wada huufargaranayo wixiiba laga boobayo wixiiba laga dhacayana dhegay jalag adeen ma ninkaan u shaqeeyaabu nin walba odhanaya halkaa maxaa dhacaya lanna wadaadkay wuxuu kitaabuu soo waday laba arrimoodunbuu soo waday dowlada inay laba arrimood tahay alcasabiya waa ciidanka dowladda ilaashanaya yaa ilaashanaya dowladda iyo xoolihii waddanka lagu wadi lahaa labada qodobba gebigaba kitaabka ninka fikradiisa u ahaa marka xoolihii haddii uu noqdo marka xoolo la boobayo iyo hanti la boobayo haddii uu noqdo qofku uu aamin u noqon waayo risqigiisa o uu aamin u noqon waayo curashadiisa inuu curiyo isagu waxaa la yidhaahdo almilkiya alfikriya almilkiya alfikriya waa maxay waayaad curisid fikirkii ood leedahay initiative aad leedahay ood mubaadir aad tahay ood soo bandhigatid marka fikradaadi markaad soo bandhigata istiraahidniyo malaha halkaasaa la geeyaayood bangi yar lacag aad u doonatid ama meel aad u doonatid deedna fikradaadi la qaata ka war deedna aad aragtid fikradaadi adigu aad dhowrka habeen u soo jeedayoo mid kaloo idhaadeerkaa aa ah la siiyey la siiyo tala anaa wato meesha geystay ma wax dambaad curini habeen dambe soo jeedi maysid aan dhammaatay ah, waxa dhacaya dareenkaagiibaa hoos u dhacaya waay wاlcumraanu wawufuuruhu wanafaaqu aswaaqihi alcumraan waxa alcadaara addawla inay jirto dowladdu iyo suuqa dowladdu inuu camiran yahay maxay dowladu ku camiran taha amdu lah amdu lah wlcumraanu wawufuuruhu wanafaaqu aswaaqihi dowlad jiritaankeeda iyo suuqeedu camirma inamaa huwa biاlacmaal waa ummadaasoo kala shaqo tagta wa sacyu الnaasi fi اlmasaalixi wاlmakaasib ummadaasoo kala foofto oo mid waliba uu raadsado maxay maslaxadiisa iyo maksabkiisa uu raadsado daahiyiina wajaa'iin ummad arooriya habeen sii socde soo socd waxay ilbaxnimo ilbaxnimo ku tahay dowladu dowlad ku tahay mujtamac mujtamac ku yahay nin walba inuu raadsado maxay luqmat cayshkiisa inuu raadsado xalaal uu ku raadsado waaya faidaa qacada annaasu can ilmacaash hadday ummadiiba ay shaqo tegi weydo wanqabdat aydiihim can ilmakaasib in la shaqo tago ama wax la qabsado nin walba hado uma baahni maxaa dhacaya kasadat aswaaqu lcumraani suuqiiba kasaad baa ku dhacaya kasaad suuqii wuu fadhiisanaya wantaqadat اlaxwaal axwaashii ummadduna waa furfurmaysaa cid allaale cid risqi raadsanaysa halkaa maxaytuli ma jiro waaya hadday saasi dhacdana wakhtalla biikhtilaalihi suuqu iyo hantida iyo ganacsigu hadduu fadhiistana dowladda iyo sulطaankaa la fadhiisanaya labadaasna way fadhiisanayaan iyaguna lima annaha suuraة lilcumraan tafsudu bifasaadi maadatiha daruuratan waxaa isku xidhan buu ku leeyahay ganacsiga shaqada iyo dowladda iyo cumraanka isku xidhan labadaas isku xidhan buuminka ah, imika dowlad yeelisaasoo kale ee dad fara badan imanayaane adduunko looga wada imanaya ee dekeduhu shaqaynayaane mataarku shaqaynaya ee xuduuduhu ay shaqaynayaanee la wada furan yahay ee ajnabigu soo gelaya ee ganacsiguu furan yahay konteynerada maxay tiro la keenaya ee ay buumiga ay tahay hudaaladii ay wada cadmiran yihiin maqaaxyihii ay wada cadmiran yihiin marka dowladdu waxay aruurinaysa cashuurahan ma badanaya mise ma badanayo wuu badanaya mujtamaciina isna wuu la isaguna maxuu haddii intaaba la waaye cid cid ka xiirataba haddii la waaye ka war cid cid ka xiirataba haddii la waaye ka war hadday taasi dhacdo ku leeyahay khalaas wax marka labadaas wadaadkan isku xidhaya wuxuu isku xidhayaa suuqa iyo ganacsiga iyo jiritaanka dowladda ayuu isku xidhaya marka haddii la waayo suuqa buu ku oo ganacsigaa la waayo oo ummaddaasi hantidoodii ay u madax bannaanaan waayaan ay dulmi ay uga baqaan dhaqdhaqaaq ma jirayo dhaqdhaqaaq ma jirayo haddii la waayana dowladima ma jirayso ayuu halkaa tusaalooyin buu ka soo qaadayeen xilliyadii hore iyo kharaabyo dhacay iyo ummado iswada laalaaya iyo dhegay janaqtaa adaa eegan doona wixii tegey waanagay tusaalooyinkiisu waa xilligiisii buu ka hadlaya haddaba wuxuu ku leey warkaa aan kuu sheegay waxaad ka fahantaa aruur soo hoorinaya ana الظulma dulmigu mukharibun lilcimraan intaa iga qabo buu ku leeya dabaare waxa dulmiga la yidhaahdaa cumraanka waxaa la yidhaha cumraanna waa naqaana waa xadaara waa dowla waa ummad mid ah wuu kala diraa dulmiga kala dira wa ana caa'idaة اlkharaabi kharaabkaasina waxa uu u noqdaa calى اdowlati dowladaasu isna ku noqdaa muxuu ka doonaa bilfasaadi walintiqaad dowladdana waa fasahaadiya waana kala diraa rag maxay waaye baad tidhahdeen rag cadaalad waaye sidii cawshahe galayaac ninkaas malaha waa ibnu khalduunkeen innaga ninkaas orta gabayga ayaa lahaa ma garanaysaa gabaygaa tiriyey waaya waxaa suurtagala ah inay maskaxaada ku soo dhato oo mise dowladood baa dulmigu ka jira haddana taagan mise dowlad baa baadal iska qaada haddana weli camiran ya soo ku soo eegayu haddana may dumaan tii buu ka hadlaya qodobka soo socda markaasa wuxuu ku leeyahay kuusoo yarkooba waxba yaanan kuu laqbayne wuxuu ku leeyahay laga yaabaa buu ku leeyahay inaad istiraahid oo now dowladaha waaweyni weli may dumine so kuwa haddana dulmigu haddana maxootole ka jira waxaa ku socdo buu ku wixii dumin lahaa xilliga ay liicaysay baani xilliga ay liicaysay dhulka afka dari lahayd baanay gaadhine asbaabtii ay ku dumi lahayd way way haysataa bimacnaa tusaale haddii uu maxootole tukaan yaroo halkaa joogaa ninka ka shaqeeya tukaankaasi ninka lehmayna ninka ka shaqeeya hadduu maalin walba uu ka qaato waxa yaree maalintii la iibiyo hadduu maalintii kun doolar iibiyo ka soo qaat hadduu maalin walba ka aato kunkaa dolar markaaba dhaqsaa looga arkaya sooma marka laga yaaba inuu dhaqso u dumo lanna waxaa soo galaa yar waxa laga qaadaana markaaba ishu way qabanaysaa hadduu dukaanku laakiin shirkad weyn hadday tahay shirkad weyn uu soo saaraya ka waran toban milyan hadduu maalintii iibinayo oo koto kun ka qaado miyaa dhaqso loo arkayaa dhaawaca gaadhay marka imisuu sii jiri karaa imisuu sii socon karaa ilaa inta uu loodhanay halka wax weynba marka wuxuu ku leey annisbatu watanaasub wuxuu isku eegayaa dowladdu intay leeg tahay hantideedu inta ay leeg tahay iyo dulmiga ka jira intuu leegyaha labadaasu isbarbardhigaya marka marka hadday dowlad dowlad weyn tahay oo hanti weynna ay leedahayoo way u dulqaadan kartaa ku leeya dulmiga xoogaa laakiin fi nihaaya waa tii dhacda waktiguha ha u dheeraado wاlmuraadu min haada war waxaan u socdaa buu ku leeyahy ana xusuula الnaqsi fi اlcumraani can الظulmi wاlcudwaani amru waaqicu laa budda minhu lima qadamnaahu wawabaaluhu caa'idu cala اduwal horta intaa iga qaba bu ku leey dowladdu ha weynaato wakhti dheer bay qaadan intay intay dumayso dowladdu ha yaraato wakhti gaaban bay qaadan inta ay inta ay dumayso marka cudurkan iyo kansarkan iyo viruskan iyo harkan cunaya dowladuhu waa maxay waa dulmi dulmi hadduu yimaado dulmigana hamoodi in qof la qaado jeel lagu xidho askari ayarla laysay intaa aggaa hawla kicin waa la maaha uu ka sheekayn doona dulmigu wuu sawira wuu sawiro badan yahay dulmigu laakiin kelmadaa dulmigo af soomaalina aad taqaanid macnaha uu leeyahay ayaa wuxuu ku leeyahy war dowladaha waaweyn ha odhanso kuwa taagan xilligeedii baa gaarin ay dumaysay weliye walmuraadu min haada waxaan u jeedaa inaan kuu sheegay buu ku leeyahay anna xusuula naqsi nuqsaan inuu ku dhaco cumraanka iyo xadaaradda inuu ku dhaco dulmi iyo cudwaan dulmi iyo xadgudub ayaa u sabab ah amrun waaqicun laa budda minhu arinkaasi waa sunnatullahi fii xayaatihi marka ama fardi haw adigo calaa mustawa adaad doonto dowlada ula kicin qoyskaaga ula kacyo islaamahaad qabti islaantaad qabti ee islaamahaba yajuuz yajuuz jamcu taksiir ka dhig islaan islaamo jamcu taksiir maya talo hadda fiir kuwa xataa kuwa haddaad dulmidid oo dulmi aad maxaa tole aad ku bilowdid aayilun ila ila suquud malcaamad yarooad haysid haddaad dulmi aad ku bilowdid aayilun inuu dumo iskuul yarood haysid haddaad dulmi jamaacooyinkan diintaanu soo celinaa lehe meelahan farfaraha badan laftooda hadday isdulmiyaanoo maay tole dulmiguna farabadanya laftiisu nafsi shay qaanuunkan waxaad u qaadataa maxay meel walba oo isku tag bani aadam iskugu yimid qaanuunkan geli dulmi hadduu yimaado oo laga xayuubin waayo meeshaasi maxaa dhacaya inuu dumo amrun laa budda minhu walaa taxsibanna ulma walaa taxsibana ulma walaa taxsabana ulma soo labadii qiraadood mahayn quraanka walaa taxsabana walaa taxsibana waa warsha ninkan ibn khalduun oo xaggii buu ka yimid walaa taxsibana buu qoray walaa taxsibana walaa taxsabanana yajuuz qolooyinkeen xafsadina walaa taxsabana walaa taxsibana ulma marna ha ka soo qaadin oo ha u moodin dulmigu inamaa huwa inuu yahay uun akhdu lmaali xolo la boobay uun weliga alla maskaxaada sawirkaas xoolo la dhacaya uun dulmiga maxootole hamoodin min yadi maaliki kii lahaayo xoolo laga dhacaya hamoodin isagoo oon la siinaynin wixii dee uu lahaa wax loogu bedelaynin ama sabab looga qaaday aan loo sheegaynin waynagii halkan kumaynu sheegin meelo kale aynu ku sheegnay almaslaxat alcaama walmaslaxat alkhaasa barbaraynu ku sheegnay yaa jalaasir almaslaxa alcaama walmaslaxa alkhaasa bimacnaa haddaad guri ku leedahay waddadaa deedna la doono waddadii in la ballaadhiyo oy dowladdu u baahato in la ballaadhiyo de gurigaaga waxaa laga horumarinaya maxay maslaxadda dowladda laga horumarinaya lakin maqasab baa lagaaga qaadaya mise waxaa lagu siinayaa ciwad ciwaka ciwadkii waaka markaasi dulmi ma aha maslaxadda gaarkeed waxaa laga horumarinaya maslaxadda caamkaa laga horumarinaya lakiin dulmi lagaaga qaadi maayo waa in ciwad lagu siiya sababtana waa in lagu sheega oo arrinkaasaa galaye sidaa awgeed adiguna waxaagii adeer qaado meel kale adiguna deg dantii guudkuna ha soc taas dulmi maaha buu kule laakiin haddii laga qaado loo sheegin ciwadna aan la siinin sababna aan loo sheegin waa dulmiga kamaa huwa fi lmashhuuri sida badanaa maskaxdeena ku soo degdegta buu ku leeyahay dadku dulmiga waxa u yaqaanaan buu kuleeyahay xoolo la dhaco ay dadku dulmiga u yaqaanaan sidaa maaha bal idulmu acamu min dalik dulmiga la sheegahayaa buu ku leeyahay arrinkaa waa ka ballaadhan yahay wa kullu man akhada milka axadin qof kasta oo booba oo qaata qof kale waxa uu leeyahay waa ulm aw asabahu fii camalihi amal uu ku hayey aad aab iyo sandull aad ku sandulayso adigoon maay siinin waa ulmi buu ku leeyahy aw aalabahu biayri xaqin halaala wax aq aad ku leedahay male waxba idinkama dhexeeyaan waad ku qasabtay waa ulmi aw farada calayhi xaqan kor baad kaga keentay waxaanu harcigu aanu ku waajibinin ayaad kor kaga keentee mukuuskeenu ka hadlayna khamiistii ugu dambaysay waa ulmi buu ku leeyay faqad alamahu waxaasoo idin waa wada waa wada ulmi fajubaatu اlamwaali bikayri xaqiha alama dadka xoolaha ka soo aruuriya shacabka xaq aan lagu lahayn shucuubtu inay bixiyaan waa aalimiin kuwa aruurinaya aalimiinah ka amrayna waa aalim wاlmuctaduuna calayha alama kuwa iyaguna xaqaa aruurinaya ee xaqaa boobaya ee dhacaya ee dhexda u fadhiista kuwa isbaarada de kiina waa laga soo qaaday meeshii la geynayeyna lama geynin kuwa dhexda u fadhiista gafanayaasha dhexda ku bararay iyaga laftoodun wuxuu yidhi waa iyaguna waa aalimiin buu yidhi wاlmuntahibuuna lahaa dalma kuwa marka loo geeyo annuhba hayru sariqa annuhba waa maxay waa mulka caam wax laga xaday mulka caam hanti guud wixii laga qaato waa nuhba kuwaasna waa aalimiin buu ku leeyahy wاlmaanicuuna lixuquuqi الnaasi dadku xaq ay kugu leeyihiin inaad bixin weydaana waa dulmi wey waqusaabi alamlaaki cala alcumuumi alama dadka hantidoodoo si wadaneed looga boobaa iyadna waa dulmi wawabaalu daalika kullihi waxa aan soo sheegay dhagartiisa iyo dhibtiisa oo idili kulluhu gebigiisuba caa'idun u celi cala dowlati dowladdii u celi oo maxay tahay bikharaabi lcumraani inay dowladdaasi dumayso ogow اladي huwa maadatuha lafdhabarka dowladuna waa waa cumraan cumraan haddii la waayo dowladdii waa la waaye lidihaabi اlaamaal rajo go haddii ummaddu bilaa rajo noqoto dowlad ma jidho maidinku celiya ma jidho maidinku adkaya weliba ma jirto waayno ma jirto dadka waa lagu noolyahay waxaa lagu nool yahay dareen damiir dadnimo iyo waxbaan doonaya qof kasta uu soo kallahaya aroortii bakhaarkaaga yar camar waxyar la soo daadag jaamacaddii dhammee horumar baa la gaadhay shaqa maxaytoo la raadso bal waxuun qabo dadku maxay ku jiraan waa la wada suxul laabba ayaa lagu wada jiraa haddii waxbaba la waaye ka war oo gidaarkii la soo taabto gidaarkii sida loo socday meesha wax la waayo kharaab ulaamaan khalaas haddii rajo la waayo buu ku leeyay lidihaabi alaamaal aamaal baa la weeyey nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam saxaabada wuxuu ku waday maxay rajuu ku waday muxuu hayay balcag buu hayay nebigu lacag baa hayay nebigu sala <laughs> allahu calayh rajuu rajuu rajuu abuurayey rajuu abuurayo maalintii axzaabta la qodqodayey ee eh, godka godkii eh, khandaqa maxaa tirahdaa dhufayska maalintii dhufayska la qodayey waa kii saxaabi walba loo tallaabsaday la intaa qod adigu intaa qod intaa qod saxaabi saxaabada ka mida intii uu qodi lahaa dhagax weyn baa ku soo beegmay waana la gaajoonayay dadkiiyo uu jabin kari waayey aanu gaajoonaaba rasuul godkana ma jebin xadiiska waa taqaanaa sirada hab hab uga sheekaysaan hab eh, mashaacir iyo caatifada laakiin cumqi weyn baa ku jira xadiiskaas cumqi weyn ayaa ku jiro dowlada lagu dhiso waxa lagu dhigtaa xadiiska waxaa lagu dhigtaa leadershipka hogaankaa lagu dhigtaa xadiiskaas marka nebigu ninkii uu soo raacay dubahagii idhiibu dubihiibuu ku dhuftay dubihii birta ahaa iyo dhagaxii markuu isku dhacay danab danab yar baa ka ka siraadmay markaasuu nebigu yidhi allaahu akbar eh, iiraan iyo dhulkeedii waynu qabsannay haddana waa ku dhuftay eh, roome iyo dhulkeedii waynu saxaabadii baa yidhi maxaynu roome iyo baaris qabsannaa axadkeye hadduu baxo halkaa masoo ma soo kaaji karaya cabsi awgeed munaafiqiintii baa yidhi munaafiqiintii ku dhex jirtay nebiga eh, saxaabad dhex fadhiya yidhi kisra iyo qaysar haynoo dambayse waxaanu cunaanu laanahay marka nebi maxamed muxuu abuuraya maxay alaamaal rajo ayuu mtolay ayuu abuuraya dowladaha iyo mujtamacaadka waxa lagu hagaa maanta laguma hago shalayna waxbaa kugu dhaco habayartaa iyo ayadaaba halkan lagu dilayo lagu cunay loogama sheekeeyo ee ummadaha meel fog baa la geeya meel fog baad ummadda geynaysaa saasay noqonayna halkaasaa la tegaya waxaasaa la qabanaya marka ummadda haddaad jihayn weydo aday kugu soo jihaysmaysaa markaa haddaad iska jeedin weydo adunbaa lagu onaya niyta keentay intaad xidhantahay kuwii kula joogayna way dhargeene alla adigumbaa laguu soo jeesan lakin haddaad ummadda aamaal ah, iyo raja aad u beertid wahada kaana ficlu rasuuli اllaahi sal اllahu alayh wasalam waaya wuxuu xikmadaynayaa halkan wuxuu ku leeyahay xikmadda looga jeedo maqsuudka shaaricu muxuu uga jeedaa allah subxaanahu wa tacala dulmiga maxaa loo xaaraantimeeyey tiibuu ka sheekaynaya marka dulmiga waxa loo xaaraantimeeyey lanna dulmigu hadduu faafo waxaa ka dhalanaya kharaab اlcumraan kharaab اlcumraan hadduu dhashana waxaa dhalanaya dowladihiiba fasahaadmaya hadduu dowladihii fasahaadmaana maxaa ka dhalanaya fawda fawda hadday dhalatana maxaa baxaya sharcigii lagu dhaqmayey baa ka baxaya sharcigii lagu dhaqmaye sarreeyeyna qabanaya haddii la waayana maxaa la waayayaa shantii islaamku u ilaalinayay xifdu diini wاlnafsi wاlcaqli wاlnasli wاlmaal bal ninku meeshu ka gala bafiir hadda ninka horta ninku caadi maaha bal halku soo dhiraandhire dulmi maxaa loo xaaraantimeeyey cumraan la'aan baa dhacaysa ilbaxnimo la'aan baa dhacaysa haddii kadibna dowladdii baa dumaysa kadibna fasaad iyo fawda ayaa dhalanaya kadibna sharcigiina kala qabanayey ayaa meesha ka baxaya diinna la dhowri maayo nafna la dhoori maayo xoolihii waa la boobi dumarkii waa la fuuli waa lagu kala tegi meesha khamri iyo mukhadaraad baa faafi caqliguna waa lumi intaa haddii la waaye buu ku leeyahay maxaa dhacay buu ku leeyahay inqiaacu nawc kelmad caadiya maahaba intaa haddii la waayena insaankii baa la waayaya buu kuleeyahy maa fi insaan insaan wuxuu insaan ku yahay buu ku leeyahay diintiisoo dhowran caqligiisoo dhowran caarkiisa oo dhowran maankiisa iyo maskaxdiisao dhowr markaasuu insaanku insaan uu yahay insaanka haddii shanta haddii laga waayo bu insaan bilaa diina insaan dhiiggiisu aanu macno lahayn insaan caarkiisa aan la ilaalinayn insaan xoolihiisu aanay macno lahayn insaan maankiisu aanu macno lahayn insaan maaha buu ku leeyahy waxyaabahay diintu ilaalinaysa usuulfiqa soo uguba tagtaan shantan bal halkuu ka soo galaysa ugu balag markaa dulmiga waxa loo xaaraantimeey buu ku leeyahay maqsuudu shaarici min taxriimi الظulmi liأnnahu biالظulmi yatimu kharaabu اlcimraani faإida khariba اlcimraanu kharibat الdowla فإذا khربت الدولة ضاac الشharc والقاaنuuن فإذا ضاac الشharc والقاaنuuن ضاacat الأصuuل الخaمسة شhantii la dhowrayey halkaasay ku baxday شhanta haddii la waayana aadama ma jirayo maa في aadama waxaynu noqonaynaa dad maxay ku nool kaynta jangallo qaanuunkii kaynta sida loo kala xoog badan yahay sida loo kala reero badan yahay ayaynu ku noolaanana aya nowcun ayu insaaniyatin buu kule awa insaankiibu markaa marka meeshan uu qabsaday wadaadku uu ku dhegan yahay halkuu ka soo dhiraandiriya baleega hadda aulm ha yaraysan qof aa wax kugu samaynoo dulmiday ha yaraysan nooshahay ka cudurdaaro wixiisana isaga celi waba imika maskaxduna dowlada ku badan saaxiibkaayood yar riixday qof yarood meel yar ka yar qaaday wax yaroo kugu maqan qof kelmad aan kaa qaban aad ku tidhi waa dulmi weya intaad imika nooshahe aad iga raallah ku dhaadeen maalinta haddaan kugu sii siibtay waaya taana halkaa aan kaga baxnay markaa wuxuu sheegay waadilatuhu min alqur'aani waasunnati kaiiru allah iyo rasuulullahi inay labadooduba xaaraantimeeyeen dulmiga adilada qur'aanka iyo sunnadu way badan tahay akaru min an yaahuduhaa qaanuunu dabdi aw ilxasri bal yaa haddaan doono buu ku inaan soo aruuriyo ama soo koobo adilat اlqur'aani wasunna miyaan soo koobi karaa buu ku ma soo koobi karay sidaa awgeed wuxuu ku siiyey uun ubacdii iyo lafdhabarkii ku jiray aayaadkii buu adiguna aayaadka akhrisada oo raadisa adigu markaa waxa aayadda xadiis un dulmi yaa cibaadi inii xaramtu ulma calىa nafsii falaa tadaalamuu sadiiskii qudus halkaa ka wada adigu agga xifdiga ku fiicanna xifdiga ku fiicannahe aayaadkii unka baxa marka laakiin xifdiga maxaa la rabaa maay waxaan inaan xifdine waxaan in lagu noolaado uu noqdo nasak xadaari ah nasak ah, anaa cid ma abadan ma adlim axad yaa wadaadow ha yaa wadaadow ha isdulminina abwaanow ha isdulminina fanaaninow ha isdulminina siyaasiyiinow ha isdulminina dumarow ha isdulminina qabaa'ilow ha isdulminina reerow ha isdulminina dowladow ha isdulminina madaxay ha dulmin dadkaaga dadka agow madaxdiina ha dulmin nasak xadaariya ma yahay nasak xadaariyo ballaaran haddii la qaato noloshaadu aad fidnihay maxay noqonaysid nafqabow yaa ayatuha nafsu lmuطma'inna aadamihiibaa kaa nabadgalay xayawaankiibaa kaa nabadgalay dhulkiibaa kaa nabadgalay jamaadkiibaa kaa nabadgalay baadigiibaa kaa nabadgalay kii shalay tegeybaa kaa nabadgalay ka kula noolbaa kaa nabadgalay ka beritoona kaa nabadgalay ayu insaani baad noqonaysaa marka bal bilaahi alay insaanka noocaasi insaan ataa cilmi nafsiga markaad tagtid insaan waxaad noqonaysaa naftiisa xasishay naftii xasishay hebel baa waxhelay dhibsan maysid hebel baa guulaystay dhibsan maysid hebel baa helay ka nixi maysid naftii waxay noqonaysaa marka annafs almumaina ayay gaarsa waaya faslun ومن أشد الظلامات وأعظمها إفسادا للcمران dulmiyada ugu waaweyn uguna raadka weyn ee cumraanka fasahaadiya تكليiف الأعماaل وتسkhيiر الرacاaيا بغayri xaqin تكليiف الأعماaل السkرة kelmada السkرة af carabiga waa la isticmaalaa dowladii hore isticmaali jire faraacinadii iyo faraacinadu isticmaali jireen romaanku way isticmaali jireen asukra asukra waa mujtamaca oo lagu shaqeeyo oo sandulle shaqo lagaga dhigo iyaga oon la siinayn maxay ajarkoodii sukra sukra waa nooc min alcabiid waa nooc min addoonsi addoonsiga maxaytoole ka mida saasoo kale marka wuxuu ku leeyahy dulmiyada ugu waaweyn ee cumraanka fasahaadiya waxaa ka mida dadka oo shaqo loo diro abaal la'aan wa taskhiiru racaaya raciyada oo sukhro loogu shaqeeyo bikayri xaqin taas waxay ka mid tahay ku leey oo dulmiyada waaweyn waayo mid ku fatwoodoo lahaa wuxuu karaa madaxweynuhu ama boqorku wuxuu karaa inuu idinku yidhaahdo dhowr bilood shaqeeya way u bannaan boqorku inuu idinku yidhaahdo dhowr bilood shaqeeya mushaharna idinma siinayee Ah, youtubeka <laughs> magaciisa idiin sheegi maayo ninka yidhi laakiin youtubeka waad ka heli doontaa ah, allah <laughs> oo maxaa nugu shaqaynaya maxaa nugu shaqaynaya ya waatiicu allaha waatiicu rasuula oul amri minkum ah, waatiicu allaha waatiicu rasuula oul amri minkum oo waa maxay adeer hadduu idiin diro inuu sanad idinku shaqeeyo oonu shilin idin siinin lahu daalik xaq ayuu maxootole ku leeyahy kana wuxuu ku leeyahay ibnu khalduun wa min ashad اalaamaat dulmika ugu daran waxa weeye racaaya mujtamaca oo loo duro oo lagu shaqaysto isagoo dhididkiisii aan wax lagu siinin kaga baxo waacdamu min dalika fi ulmi waxa aan soo sheegoo dhan waxaa ka sii weyn buu kuleeyahy ulmiga haddii la sheego wafsaduu lilcumraani wاdowla dowladina ay ku duntaa cumraanna uu ku baabaa atasaluطu calىa amwaali الnaas hantida ummadda ood ka dhammaan weydid waa ninkan maanta jeer ku soo noqonaya baleg xooluhu baleg lanna waa shantii waa shantu islaamku ilaalinayay wey addiinu wاlnafsu wاlcaqlu wاlmaal waxaabuu ilaalinayay wey islaamku ilaalinayay dadka hantidooda xoolahooda dhulkooda barwaaqadooda alfuras almutasaawiya equal opportunity alfuras almutasaawiya waa nooc min alboob waa nooc isna boobka maxay tole ka mida waaya waa maxay fii shiraa'i maa biaydi الnaasi biabkhas اlأhbaan dadku waa beeraley ama waa ganacsado ganacsato waxbay la soo degayaan adigaa odhanaya waan idinka iibsanayaa baa tahay waxaad kaga iibsanaysaa maxay lacag jaban intiga kaga baxday maahe in ka jaban ka iibsansa uma fard albadaa'i calayhi biarfaci اlaثmaan hadhow toona mujtamacii baad leedahay afarlaab ku iibsada markaa dhexdii ka saaraysa adigu waxaad ku iibsatay isagoo jaban ku iibsatay markaad mujtamacii aad doonsi ka iibisana maxaad kaga iibinaysaa waa xoolahoodii ummadda tusaalooyinkii buu inoo sheegayaa anigu laakiin waxaan tusaale casriyan usoo yar qaato maalin dhow daraasay sameeyeen baa laygu yidhi ma akhriyin anigu bal yaasiiniya inoo eegi doono qolooyin dhaqaalayahanoo reer somaliland ayaa isku tegey markaa daraasay sameeyeen daraasa cilmiyay sameeyeen baa laygu daraasadda waxay eegayaan waxa innaga iyo etoobiya cilaaqada inaga dhaxaysa ee dhaqaale ay eegayaan maxaynu geynaa maxaynu oga yimaadaa sanadkii maxaa inooga yimaado imise lacag adag oo dolar ah ayaa inaga inaga baxda sanadkii waxaynu inagu u iibgeynana imise dolaraynu inaguna saarnaa waxay soo saareen baa laygu yidhi ieed iyo an milyan oo dolar sideed iyo lixdan milyan oo door waa laygu yidhi haddaanu diraasadda ma akhriyin adhutolaha ila meeraysaninaani aan idin sheegaya iyo sideed iyo lixdan milyan oo doolar baa la yidhi ayaa innaga inaga baxa sanadkii aawaa ganacsiga inaga helaan iyagu waa lacagta innaga inaga baxda iyagu inaga faa'idaan innagu waxaynu u iibgeynay innaguna aynu helnaa waa koob iyo labaatan milyan sanadkii iin milyan iyo sideed iyo lixdan ka jar koob iyo labaatan koob iyo labaatan milyan tusaale yaroo ka sokeyan idiin sheegi oon isaga akhriyey marka kan isaga waan akhriyey waan agii beeraley ahaan jiray soo maa marka mar baan beeraha danaynayay daraasay sameeyeen maraykanku u s airkaa sameeyey daraasadii waxay baadheen suuqa khudrawaadka khudrawaadka amde dheriga lagu darsado suuqa khadrawaadka waddankeenu intuu yahay lacag baa la eegay basaleey tamaadeey dabacas waxaasoo midhan ilaa agaahan milyan oo door u dhow sideean ilaa sagaahan milyan oo door u dhowey sanadkii suuqeenna khudrawaadka kelihii hala yaabin lix boqoloo sideedan lixdan ka milyan hala yaabin waa nixin ya hargeysa ah. sideean ilaa sagaahan sagaaliyo sideean sagaaشhan milyan oo dolar keliya weeyaan maxay khudrawaadku inta somalilan ka soo baxda ee khudrawaadkaa suuqaasi waa boqolkiiba labaatan yani beeraha somalilan oo dhan marka la isku daro sagaaشhankaa milyan waxay ka fargarayaan iiin filmiya boqolkiiba labaatan boqolkiiba sideean waxaynu ka soo qaadanaa sodhanka may hay aynu ka soo aadana soo warcad maa waaya beeralaydii baa beeranaya imika tamaad bay beeranayaan basal bay beeranayaan qaji bay beeranayaan way isku tegayaan dhowr iyo labaatan qoodi bay haystaan cagafe cagafe ma haystaan biyo ma haystaan roobka ilaahayba maxaytoola sugayaan xilligii roobkeenu iminka aynu sugaynaa waa kan iminkaa lasii baaqbaaqayaa beerihii wixii yaraaba maxaytoo lagu ridayaa afar bilood baa la sugayaa bug ayay maxaytoole sooranaysaa suuqii baad imanaysaa tamaadkii baad keenaysaa basashii baad keenaysaa afar gaadhiyoo waaweyn baa wajaale ka soo daadegaya sicirkaagii sicir ka jaban dhab ayaa lagu siinayaa adigana waxaa lagu leeyahaye dalamuuh dalamuuh alamuuh alamuuh ayaad qaadaysaa adigu alaas marka o maaha laba maaha saddex maaha afar maaha an maaha finihaaya maaa beeralaydii maaa ku dhaca finihaaya waxuma beeranino waxaanu beeranaya anigu waxay u kalifaya inta igaga baxaysa shaqaalahan iyo intan igaga baxaysa maba soo celinayso markaan iibiyey maxaa igu wata dee ka nin walba markaa maqaaxida fadhiista iska qayilay dee beertiina ay afka ay kala hayso ayaa kala maamuli lahaa markaa ciddan aytayna kala maamuso oo dulmiga beeralayda waddankayga ku dhacaya ahayd inay ka qabataa waa ayo cidda ay tahayna tidhahdo anigu anaa ilaalinaya beeralaydeyda anaa ilaalinaya kalluumaysatadeeda anaa ilaalinaya maxaytole ganacsatadeeda anaa ilaalinaya markaa waa inaanu maxaytole markaanu joognay dhulkii aanu joognay waxaanu gelaynaa meelaha wa laga soo iibsado tamaadkiiba halkan yaalla halkana yaalla waa waxay ku qoraan waa waa waani maxaa ku dul qoran waa waani ka kale ajnabigaana waxaa ku qoran inuu yahay ajnabi isku meel lama dhigayo labadaa macan ay ku kala duwan si aanay beeralayda wadankaasi aanay suuqa aanay mxootole uga bixin dowladdii maxay samaynaysaa kan waxay ku qaadaysaa maxay cashuurtii kadibadda ka imanaya ayaa cashuurtii lagu qaadaya anu suuqa kuma diidin adduunka international trade baa jira adduunku waa walaalo in aladiina aamanuu soo dhowaada walaalayaalo laakiin hay dardarinoo dadkayga bilaa shaqaha ka dhigin waa dulmigiya fasaad ulcumraani fasaad udawla burbur baa dhalanaya soo maha marka adduunkii in la wada noolaadana sow lama odhanin wada noolaada maxay samaynaya markaa keen waxalaal waxaa doonta keen sicirkii cashuurtun baan kugu rafacayaa kaygii yaraana laba arimood baan siinaya kii waddankaygana laba arimood baan siinaya dacm horta waan dacminayaa bangiyaan u samaynayaa bangiyo agriculture eh, bangiyo ah qalabkii baan siinayaa biyihii baan siinayaa gaadhadii maxay too amaahinayaa amaah dheer ayaan siinayaa reedka u soo celinayaa maxay too la yaraynayaa hadhow toolana alaabta dibadda uga imanaysa la tartamaysana cumahaan qabanaya marka maxaan sameeyey wadankii aanu dariska hayna colaad kamaan deeran kende myaa kuu diida anu keen walaalo soo dhawo walaalo nahaye kaa soo soco kaygaygiina maxaan sameeyey ilka uu wax ku qaniinaan u sameeyey ilka waaweyn ka yar maa hadda goosas waaweyn wax ku ridqo ayaan u sameeyey cagafkii baan siiyey qalabkii baan siiyey siilkii baan amaahiyey intaasoo gaariye ayaan mxtole siiyey baarkadkii baan mxtole aan u furay markaasaa kuwii weliba waa kaa sugaya cunays yaanu ku saarnaani marka ma tartami karaa mise lama tartami karo waa tartami karaa markaas hadiya dawla markaas hadi dawla lanna haddii marka sektorka imika waxaan idinka sheegay markaa sektorkii maxay sektorkii beeraha wax kastaba halkaa geli marka ya macallimiintii kuu imanaysay dibadda kaaga imanaysa macalinkaa iyo suuqa ka saaraysay rofesaarada dibadda kaaga imanaya rofesorkaaga dibadda ka saarayay waxa arday inoo soo baxay ee jaamacada inooga soo baxay ma iskuul hoose aynu dhigi karayn macalimiinteenu ibtidaa'iyo icdaadi ba inaanu xisaab u dhigi karayn macalimiinteena inoo soo baxday maxay adduunkao dhan inoogu wada yimid bicarabihim wa cajamihim wa afriiqiyihim maxaad dhigta adigu waxaan dhiga xisaabta kakarta iskuul halkaasoo maa oo kenyaat oo haye oo anaga jaamacadda nooga soo baxay ma xisaabi dhigi kari waaye leesh lanna maxaa maqan waxaa maqan ciddii ilaashan lahayd shaqaalihiisii waddanka isaga odhan lahaa adeer anugu kan waan haystaayee kan waan haystaayee iga joogaan ha iman waxaan u baahana anigu koow laba saddex afar shaqaal intaasaan u baahanay oon anigu haynin cid iga shaqaysa laakiin waddankii in la joogo oy ardaydii maqaaxyaha fadhiyaan iyagoo master oo double degree oo joogaan oo shaqadii ay qaban karaan deedna la yahdo expert experts ayaa dibadaha ka imanaya toban kun iyo labaatan kunoo doorar maxay tole waddankii ka wada guranaya kuwaagiina ay halkan maxay tole koobka shaaha begeeska iska bixin kari laayiin dulmiga ka sheekeen inuu ka mid yahay isagu hada huwa dulmu bicaynihi ee maxay celinaya kharaabu lcimraani kharaabu dawlati fasaadu lmujtamaci waar may fahmaysaan mise far kaloo waawi waxu idigu sheegaa halkaa gaarada yaa la isqabsan haddaba waaye allahuma salli calaa sayidina maxamed taana halkaa waa idinka sheekeeyey halkaa muxuu kaga baxay wadaadku dulmigii buu kaga baxay halkaa muxuu kaga baxay waxa la yidhaha maxay addulm markaa dulmigii wuu ku dheeraaday wuu ku dheeraaday waxaad ku soo aruurisaa uun haddii dulmiga la caadaysto dulmi ma dhacayaa haa ma la isriixriixayaa haa nafta bani aadamku maxay ku salaysan tahay waxay ku salaysan tahay amac amac iyo karaahiya Ah, qofku waxaanu lahayn inuu qaato laakiin waa in maxaa la rabaa waa inuu jiraa maxay xakame nafta haddaan la xakamaynin xadhigay xadhigay hadday jiitana laa dawla ma jirto marka dulmi ma jiraya nacam laakiin maxaa la rabaa ciddii ciddii qaban lahayd baa rabaa ka halkaasuu kaga baxay fasalka hadda uu gelaya waxaa la yidhaha alxijaab الحجاب كيف يقع في الدول وأنه يعظم عند الهرم الهرم الحجاب waxawey madaxdu waxay samaysataa cid iyaga iyo mujtamaca u dhaxaysa samaysataa marka ninka madaxdaasi siha laguma arkayo marka xaajib baa la odhan jira xaajibku waa ninka hor fadhiya waa wasiirka madaxtooyada ah, wasiirka ah, alxijaab waa wasiirka afka casr waa wasiirka madaxtooyada so wasiir madaxtooyada ma leen horta ha wasiir madaxtooyadu waa xijaab hada huwa alxaajib marka wuxuu sheegayaa maxay yaa arkaya iyo yaan arkayn iyo goorta aad goorta aad aad arkin hada huwa alxijaab marka wuxuu leeyahay fi alxijaabi yaqacu fi duwal in madaxda iyo mujtamaca cidi u dhaxaysa dowladaha way ku dhacaan waa la sameeyaa buu ku leeyahy waa arrin jira yani waa abeecatu dowla dowlad waxa way leedahay wanahu yacdumu cinda alharami markay dowladdu gabowday sii dumayso xijaabiyadaa sii bata ninka lama gaadhaba ninka in la gaadho ayaa adkaanaysa oo markay dowladdu ay hee ay gabowdo ee ay sii burburayso taa halkaas muctolgeliy wuxuu ku leey iclam ana adowlata fii awali amrihaa markay dowladdu ay nashi tahay nashi ay tahay cusub tahay baciidatu can manaasic اlmulki in lagu beritomo oo ninka meesha lagu qabsadaa yar markay baasha cusub tahay kamaa qadamnaahu saa hore kugu soo sheegeeyey lanna markaa casabiyadii bay wadataa dadkiibaa mabdabaa ka dhaxeeya mabdai diinigahabaa cusub de aakhira loo socdaaye tan looma socdo markay baash cusub tahay horubu kuleey walbadaawa markaana miyi baa laga yimid oo wixii o dhan baa wada cusub buu ku leeyay laakiin xoogaa marka la joogo ee uu ninkii saynu soo sheegnay uu la yimaado alinfiraadu bilmulk so hore ugamaynu soo sheekayn darsiga casabiyaddu waxay ku yaraataa markuu ninku dadkii meesha geeyey uu ka takhaluso ee uu meesha maxay ku noqdo keli uu ku noqdo kow casabiyaddii meesha la joogtayna ay yaraato casabiyo cusubna isagu uu samaysto casabiyadaa cusubna ay noqoto dad iyagu lacag isaga kula jooga ayaa waxaa bilaabma buu yidhi inuu iska ilaaliya isaga iyo mujtamacii inay kala fogaadaan ayaa halkaa maxay toolay ayaa samaysata wuxuu idiin sheegayaa marka halkan markii cumar bin khaaab la dilay kadib aa isagoo la dilay waqti salaad isagoo tukinaya lagu dilay cumaan bn cafaan isagoo sooman waa tii la dilay khulafadii cali bin abi aalib nafsu shay wixii markaa reer bani umeye markay samaysmeen reer bani umeye markay samaysmeen saddex madaxoo ka horeeyna la dilay ayaa waxay bilaabeen inay samaystaan maxay ilaalo ilaalo ilaalo ayay bilaabmeen inay reer bani umaye inay samaystaan ilaaladiina waxaa ku xigtay in ninkan khaliifka ahee mas-uulka madaxweynaha muslimiinta inaan si sahal ah lagu arageen isagii dadkii lakala la kala ilaaliya wakaana wakaana maqsad sax ah ayuu bilowgiisii bilowgiisii hore maxaytole ahaa waay فالحجاب الأول يكون في أول الدولة كما حدث أيام معاوية وعند وعبد الملك بن عبد المروان وخلفاء بني أمية وكان القائم على ذلك الحجاب مغيث الأورنجل الحجاب الحاجب استوى الأورنجل لبدا مقعبة والأورنجل كاس ويسمى رير بني أمية ثم لما جاء دولة بني عباس رير بني عباس مكي أدون كي قبصدين رير بني عباس مكي وحفر رير بني أمية وحبطي فتوحات كابطي jihaadka xoog badnaayo wadano fara badan baa la qabsaday laakiin may maalin reer bani umaye may maaline waxaa maalay reer bani cabaas iyagu way fureen furutaankii ay fureen iyo diintii ay faafiyeen iyo bar ilaa galbeed andalosna iyaga ayaa gaadhay eh, haddiibu kuu row yahay eh, xajaaj ibnu yuusuf aqaf xilligiisiina waa kii ilaa maa waraa khuraasaan waa tii la qabsaday reer bani cabaas markaa waxay yimaadeen dowlad maxay ah buuxda dowlad dayn lagu leeyahay uma imanin eh, maxay u yimaadeen dowlad buuxda ayay u yimaadeen marka iyaga xilligii reer bani cabaas buu yidhi taraf faakihaysi alciz magacii waxaas iyagu ay la kulmeen markaasaa waxay samaysteen buu ku leeyahay xaajibkii keliya maahee laba xaajib bay samaysteen alxaajib alxijaabi aani marka in lala kulmo waxay noqotay laba darajo ayay maxaytoole ayay noqotay dadkiina waxaa loo qaybiyey gurigay muslim ay deganaayeen madaxdooduna laba guri daarun lilkhaasa wa daarun lilcaamma dadka v i b-da ana si gaara ah loola kulmaa caamatu muslimiinna si gaara ayaloo la kulmi reer beni cabaas baa bilaabay guri uma xadaa fi duwali xijaabun aalit waa goorma waa marka ay markay gaboobaan eh, madaxdu madaxdu markay gaboobaan ama ay asaasaqaan ama iyaga oo yar aabbahood uu magacaabay nin baa dhimanaya khaliif baa dhimanaya inankiisiyo labiy jir ama sideed jir ohanaya khaliifatulmuslimiin baa tahay muslimiintu meeshay ku jabeen weliyu cahdi waa maxay imika miyadan yutubyada ku arageen boqor boqorada muslimiinta ka midoo inankiisii yaraayo intan leegi diyaarad ka soo dhaadhacayo haddaba ina tan leeg diyaarad buu ka soo dhaadhacaya dowladdii oo dhan baa erboorka joogta wax allaala wixii jenaraal ahaa wax allaala wixii kabtan ahaa wax allaala wixii wax ahaa wax allaala wixii wadaad ahaa wixii wasiir ahaa wixii aqoon-yahan ahaa oo dhan baa la tagay waa inay tan leeg wuu soo hormarayaayo yaa mali yaa mali yaa mali yaa mali taasay gurayaan isaguna saasuu leeyahay isaguna taas isagu leeyahay oo soconaya isagu taas ka fiir haday tan u leeyahay rubama annahu lam yablugh idan u qaan gaarinba ayaa maxaa tolay ayaa ayaa laga yaabaa imikaynu taa aragnaa al'aan nashuuf imikaynu aragnaaye bal 600 sano ka hor 800 sano ka horna sidee bay ahayd marka muslimiintu inay jabaan oo saaxadda ka baxaan oo mutakhalifiin noqdaan oo qayrkood baabu siyaasa weli marka la joogo marka wuxuu ku leeyahay xijaabkii koowaad ee reer bani umaya reer bani umaya labadii xijaab ee reer bani cabbaas samaysteen xijaab saddexaad baa soo baxay oo ninkan uu gaboobay koow marka qofku markuu gaboobo maxaa laga ilaalinayaa xaqiiqadii dhab tahayd inuu ogaado waa laga ilaalinaya oo qofka u yimaada maxaa la leeyahay waa la ag fadhiisanaya maxaad u sheegaysay anaa u sheeganaya adigu fursada yarsi adigu maye adigu warra miyaad warrami ma warrami karaysa waa laga ilaalinaya waaasina wayaabihii samaysan buu kuleeyay haada ijaabu buu kuleey ijaabkaas hadduu samaysmo fi lhaalibi badana dowladu markay cusub yihiin ma samaysmaan ee dowladu markay gaboobaan ay sii dhacayaan ayay waaan maaytolay ayay samaystaan systemka maanta adduunka dowladuhu mimika ila adduunka ilen imika khilaafad kama shaqaysa waynagii soo sheegna imika adduunka nidaam nidaamka cilmaaniga ah iyo nidaamka dimuqraadiga maanta adduunka ka shaqeeya reer galbeedku ay leeyihiin waxay qaybiyeen iyagu suluuaadkiibay qaybiyeen powerkiibay ayay qaybiyeen ninka madaxweynuhu in buu hayaa barlamaankuna in ayuu hayaa maxkamadaha iyo maxkamaduhuna inbay hayaan sulto afraadna way sameeyeenoo waa meedhiyadii asulta raabica layha asulta waa suldadii afaraad ayaguna waxaasoo miidhan baa xijaab looma baahnin markaa madaxweyne lagaa qariya iyo oo waxaa jiro aad u sheegtaiyo sista maanta adduunku ma baahna suldada afaraad baa shaqaynaysa waxaa jiro islamarkaaba safxadda koowaad soo dhigaysa waxbaa la baliliqaystay soo dhiga nadeebu kuu rooya heshiis si qalada loo galay baa jira soo dhiga hebel soo dhiga marka markiiba maxaa jira waxaa jira in wixii lasla lasla ilaashanay islama huurayso inaga tena taarikhdeena hore qadiim way isla huuraysaa way isla huuraysaa wixiina waa qarsoomaya ilaa ay isla ilaa isla dunto waaye wallaahu aalibun calaa amrihi wallaahu ghaalibun calaa amrihi taana halkaa ayuu ku joojiyey waaya marka dulmigii wuu sheegay xijaabadiina wuu sheegay walaslu waxa weeyaan in si sahal ah madaxda lagu gaadho saasaa asal ah alasal waxaa ah mujtamaca raciyada iyo madaxdu inay si sahal ay ku kulmi karaan saasoo kale waaya faslu fii inqisaami dowlati lwaaxidati bidowlatayn wuxuu ka sheekayn doonaa imika dowladdii muslimiinta ee midka ahayd goorta ay kala ay kala qaybsantay ayuu ka sheekayn doonaa kadalika wuxuu ka sheekayn doonaa dowladii goormay kala goodaa baabkaas waa isku socdaa soo maa ah. dowlad hal dowladihii waxyaabaha keena in laba la kala noqdo ama saddex inay hal dowladoo weyni inay intaasoo jeer ay kala noqoto baabkaasuu ka hadlaya E- e- inay siyaasa maxd tahay ba idin sheegaan siyaasa maxda yani caqiide maaha yani raali ahaada caqiide ma aha oo laguma gaaloobayo diinta lagaga baxayaan hada siyaasa maxda bismi illah iclam buu yidhi ana أwala maa yaqacu min aahaari اlharami ogow buu ku yidhi hooy ogow buu ku yidhi ogow waar hooy ogow buu ku yidhi haddana hee aahaara alharami inay dowladi gabowday tilmaamaha lagu arko waxaa ka mid a ah inqisaamuhaa way kala jabtaa bandhal dhexda dowladdu markay xoog leedahay ciidankeedu meel buu joogo dhegedhegeynteedu xoog ay leedahay iyadii mujtamacu isku xidhan yahay casabyaddii xoog ay leedahaye hogaankii uu midaysan yahaye shicaarkii shicaarkii dadka loogu yeedhayo diintii dadka ka dhexaysay ay maxaytol ay adag tahay dadku way wada way wada joogaan way wada joogaan hadday dowladdu gabowdeen buu ku leeyay oo dadka wixii ka dhexeeyeyna la garan waayo maxaa bilaabma buu yidhi inqisaam ayaa bilaabma وذلك أن الملك عندما يستفحل watablugu axwaalu tarafi wاnaciimi marka ay dowladdu ay faafto boqortooyadu ay faafto mxuu ahaa faakahaysigii iyo naciimkii uu guntiisa gaadho wayastabidu saaxibu dowla madaxdii hogaankiina uu ku keliyeysto bilmajdi magac waynfarida bi xukunkiina keli uu ku noqdo yanafu xaynaidin can اlmushaaraka in lala mushaarakeeyo lababa maamulkii in lala mushaarakeeyo ma ogola dhadhankiina in lala mushaarakeeyo isaguna ma ogola intiiba isaga ayaa isku qabsanaya wayasiiru ilaa qaطci asbaabiha ma staطac cid kale inay magac iyo maamuus hesho isaga mooyaane cid kale inay hantida wa ku lahaato isaga mooyaane ula dagaalamo biihlaaki man istaraaba bihi cid allaale cidduu ka shakiyana kurka uu ka jaro oo wa'ayo min dawi qaraabatihi kuwii isaga cid ugu dhowaa almurashaxiina laga yaabay mansibkiisa inay dhaxli karaan iyagoo yar buuba curdiga kuwa kusii goostaa buu kasii takhallusaaba wandur dalika fi dowlati اlislaamiya اlcarabiya ogo taarikhda eeg buu kule dowladdii islaamiga ee carabiga ahayd eeg xiina kaana amruhaa casiizan arinkoodu markuu haalib ahaa mujtamican mid ay ahaayeen wa niaaquhaa mumtadan fi litisaac ay aafaysay aafaysay ay socotay dowladda bilowgeedii wa casabiyatu bani cabdimanaafin waaxida reer bani cabdimanaaf waa reer bani haashim iyo reer bani umaya reer bani umaya way maadeerdee ilbaadeerku laftooduna tiida nimka haddaan idinku sheego waad fahmi lahaydeen mid yaro tiida yara hoose haddaan idinku sheego hebel iyo labada jilibee ka dilaacay hebeloo laba imaadeero dhalay dee aad baad u fahmi haddaan imka tiida idinku sheego laakiin tanaa tanaa idinku sheego aan innaga teena soo hadalqaadkeeda waa waa taabuu waa mushkilad weyn anu anu anu anu waxaan ahay dadka qaba inay see tahay wax loo sheego ayaan anu si ay cudurkan inooga baxo cudurkan wuxuu inaga bixi karaa iminka reer bani umeye markaad maqasheen miyaad miya wax idinku dhaceen miyaad wax dareenteen reer beni cabdimanaaf miyaad wax dareenteen haddaan laakiin hargeysa labadeeda jilimi waa weyn sheegay ka warram imka sheekhow gadaada halkaa gaadhine isagu odhan sanaadeen haddaan iminka la ascaarood idhaahdo waa labadaa labadaa jilime waaweyn baa jooga amaan idhaahdo boorama saddex dhadhaar baa jooga ama aan idhaahdo maxay tole burco waa labada aan idhaahdo waana waaqic aan wax ku kala qaybsanno waa waaqic aan ku wada joogno <laughs> waaqicii xaqiiqiga hayaynu ku wada joognan afka yaynanu soo marin reer bani cabdimanaaf dhegaysta haddana reer bani cabdimanaaf idinku wadayaan wa casabiyatu bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafna casabiyadoodii mid bay ahayd buu ku leeyahay haalibatun calaa saa'iri mudar bush quraysh mudar oo dhantay mudar reer laantii weyneede qabiilkii weynaaye mudar cidda keliya lafdhabarka u ahaydee lagu midaysnaa waayo waa reer bani cabdimanaaf markay markaa casabadaas ay jirtay ee la midaysnaa falam yambid cirqun min alkhilaafi saa'ira ayaamihim xidid xidid xidid ma dhaqdhaqaaqin buu yidhi فلم ينبض عرق لغة عربية فصيحة بليغة أدبية فلم ينبض عرق خلاف بكل حدد خلافي ودك دقلين انت انت رير بني عبد مناف اي جوجين بكل انت جوجين اذن إلا ما كان من نزعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم خوارج ميلها كبح بحي جري او إيمانيا مبدأودي بدعة أها أوجد موياني reer bani mudar oo idili reer bani cabdimanaaf kumay absan ukunka lam yakun dalika linascati mulkin khawaarijtu markay baxayeenna mulkidoon ma ahayn walaa ri'aasa madaxnimo ma ahayne waxay u socdeen iyagu ku leeyahay bidcadooday u hirinayeen wuuu diin ka ahayd iyaga iyagu waxay ka ahayd baxay war waxaad waddaa waa qalade taayadaa saxa ayay ka ee laakiin reer bani cabdimanaaf kumay haysan maxay mansibkii ri'aasaddii kumay haysan soo warcad maaha waxaynu wadna waxaynu akhrina waa maxay maxaynu ka sheekaynaa imika dheh dheh hadeer inqisaamu inqisaamu dawla hayga hadhina hadda marka dowladdii muslimiinta ee hore buu ku leeyahay mid bay ahaayeen casabiyadoodu mid bay ahayd way faafaysa xoog bay lahayd khilaafi ma jirin xabadxabadeere khawaarijta ee ku baxdaana madhab diiniyo aa'ifi diiniyuu ahaayee ma ahayn dowlad dowlad ku baxday uma lamaa kharaja almru min bani umaya reer bani umaya gacantoodu markuu arinkii ka baxay yani labiyo sagaaشhan sano waa dowladdii ugu gaabneed ee muslimiinta soo marta dhowr iyo afartan sano lixiyo soddon sano nabi maxamed sal اla slm gadaashii khulafadii lixiyo soddon sanoy ahaayeen labiyo sagaaشhan sanona waxay ahaayeen reer bani reer bani umaya شhan boqoloo sanona waxay ahayd reer bani cabaas toddoba boqoloo sanona waxay ahayd turkida iyo cusmaaniyiintiiba waa haamihii ugu waaweynaya xukuma marka laba boqoloo sanno oo reer cubaydiyiinta dhexda ku dar oo markay reer bani cabaas joogeen sidinku uu ka sheekayn doono iyaga oo bagdaad jooga ayaa marokana cidi ka talin jirtay laba boqoloo sanno kharasaanna dowlad kale ay jirtay laakiin magaca sare waxay ka ahayeen uun reer bani cabaas marka haabaha ugu waaweynayna soo maray waa rasuululahi sal اllahu alayh wasalam waa lix iyo soddon sano oo khulaafa raashida ah waa labiyo sagaashan sano oo dowladu reer bani umaye ah waa shan qarni oo reer bani cabaas ah iyo turkidii oo ina haysatay ilaa xili dhow adaba lama kharaja اmru min bani umaya markuu ka baxay arinkii wastaqala banucabaasi reer bani cabaas markay ku keliyaysteen bilmri taladii kaanat اdawlaة اcarabiyaة markaa ibnu khalduun beri hor isticmaalay waxyaabaha ibnu khalduun lagu tuhmo waynagay kitaabka bilowgiisa idin sheegeen darsigii ugu horeeyey qolooyinka carabnimada arabism qolooyinka carabnimada u ololeeya ibnu khalduun waa necbihiin nan u duraa ma inuu xadrobi yamani uu yahay ma ninkan ajabi maaha hada xadar yamani yani waa waxa w waa lafdhabarkii carbeed hada reer bani qaxطaan awalu man naطqa bidaad waa qofkii ugu horeeye daad ku hadla wey hada reer bani yaman aslu اcurubaةi wafuxuuluha laakiin laakiin wuu duraa marka duritaan ma aha maxotole shacbawi ahoo faris iyo loogu hiilinayo ma ahee waxa weya nuqsaano badanoy lahaayeen buu wax ka sheegaa marka rag fara badani waa ka soo yar way yar diidaan wa kaanat اdowlaة اlcarabiyaةu qad balagat اlghaayata waxay ka gaadhay baar baar bay ka gaadhay min alghalabi gacan ku hayn wاtarafi faakahaysi وآذنت بالتقلص عن القاصية qalbigii bay gacanta ku dhigtay shaam bagdaad xamaa xalab shaam masr xijaaz intaa halbowlihii muslimiinta gacanta ku dhigtay cidhifyadii cidhifyadii ayay bilaabatay inay kasoo inay kasoo kasoo soo imika ma tiradaan soo ma tirahdaan caasimadda iyo darafyada imika ma tiradaan imika imika imika hadda hadda hadda maxaad tirahdaan afkeena imika waa maxay inta beesha dhexe iyo ha macmacaan oo dhan halku joogaan halkee qoyan halkee daaro dhaadheer leh ya dababahadeelbaadeerayaawaryaa ka hadla idinku hadla idinku sheeg hadda fiiran tii buu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay reer bani cabbaas reer bani cabbaas buu ku leeyahay markay hantidii iyo adduunkii iyo wixii ay heleen buu ku leeyahay qalbigii muslimiinta ay degeen labadaa ar ah, dowlad faafaysa oo hanti haysta culamo lahoo eh? laakiin maxay bilaabmay inay adraaftii ka soo ka soo guurto xiligaa markay maraysa buu ku yidhi nazaca cabduraxmaan daakhil ila اlandalus marka reer bini cabaas markay qabsadeen nin qof ah, man ikhdara kurkay ka jareen qof allaale qofkii guntidiisu cagaarowday afkii fuqahadee qofkay guntidiisu cagaarowday kurkay ka jareen way dileen reer bani cabaas reer bani umicli kama badbaadin cabduraxmaan daakhil ayaa cararay oo ka tallaabay webiga furaat dabaal kaga tallaabay walaalkiioo yar baa la dabaashay reer bani cabaas baa waanu idin nabadgelin waanu idin nabadgelin soo noqda cabdiraxmaan baa yidhi walaal ha maqli way ku dilayaane markaasuu yidhi mayan waa noqonaya webiga intaa le kama tallaabi karayo wuu noqday cabdiraxmaan oo dhexda marayba walaalkii calaa dafati furaat ku qowraceen cabdiraxmaan sidii buu ku fakaday siduu u socday cabdiraxmaan daakhila ku galay alandalus ayuu galay qaasiyati dowlat alislaam ma qalbigiiba mise waa arafyada waa arafkiiba gaaay faاstaxdaa biha mulka waa awal mara dowladdii islaamka maxay noqoto laba laba dowlo awal maxay ahayd dowlowa faاstaxdaa wuxuu cusboonaysiistay biha bilandalosi mulkan boqor wاqtaacahaa can dacwatihim waanu ka jaray xukunkii reer bani reer bani cabaas wasayara dowlata dowladii muslimiinta ee midka ahaydna wuxuu ka yeelay dow dowlatan hada awal hada awal hada awal awal ma saara almuslimiin ay maxay noqdaan laba dowladood awal mara ay noqdaan soo warcad maaha quraysh baa la cabdiraxmaan daakhil maxaa la idhaha quraysh gorgorkii quraysh gorgorkii quraysh hada safaax hada safaaxi reer bani cabaas markii qabtay xukunkii ee uu ka takhalusay muxuu ahaaye uu ka takhalusay abu muslim khuraasaani hortiisa ku qowracay ayuu iskugu yeedhay acyaantii reer bani cabaas iyo calawiyiintii markaas qraysh raggeeda iyo tiriya qraysh raggeeda iyo tiriya markaasaa ninba sheegaa nin camr bn alcaas mucaawiyata nacam ninba waxbu u sheega markaasuu ninkaan doonaya weli sheegin markaasay idhahdeen adigu sheeg markaasuu cabdiraxmaan daakhil cabdiramaan daakhil waa gorgorkii quraysh buui maxaad ku tiri buui waa ninka keliya dowladi ka duntay aabbayaashii la laayey walaalkii hortii lagu qowracay halkuu isdhiibi lahaayuu khumuul uu meel ku engegi lahaa intuu bad ka tallaabay berri ka tallaabay saxare ka tallaabay gunta maqrib gaadhay ka tallaabay maxaytl jabali taariq dhul aabbihii awowgii aanay weligood degin degay dowlad ka taagay imaaradna sheegtay walle waa saqru qurash ninkaas waa igu bannaan yahay saqru quraysh ninka ishaye baa u qiraya ninka ishayeenaya ayaa maxaytl u qiraya halkaas horta waa kow waaya uu sii wadaa uma kharaja shiicatu waqaama amrahum kutaamata wasinhaaja reer bani umaya ma duntay dowlad cusub ba ka taagteeneen andalos maxay noqdeen muslimiintii labo shiicadii baa iminka madaxa la soo kacday buu shiicadii baa soo baxday ayay ka dhigteen casabiya kutaamata wasinhaaja waa laba qabiilo qabaa'ilulbarbar ah waa qabaa'ilulbarbar horaan idinku sheegay sinhaaja soo sinigaal imika sinigaal sooma taqaanaa sinigaal soddon senegaalmada senegaal asluhaa sinhaaja senegaasha laydin sheegaa iyadoo sinhaajo ah ayay burtuqaaliyiinta yimaadeen burtugaalkiiba dhulka qabsaday sinhaaja ayay ku dhawaaqi kari waayeen markaase waxay u bixiyeen sanaga sanaga sinhaaja sanaga ayay u bixiyeen kadibna faransiiskiibaa kala wareegey burtugaalkii kala wareegey sanaga faransiiskii waxay ka dhigeen senegaal laakiin asluha waa maxay waa qabaa'ilu sinhaaja waa barbaru lcarab waa ciidankii muslimiintii lafdhabartii waa xoogii waa cududii muslimiinta almaqrib alaqsa waaye shiicadii markay soo baxdayna labadaa qabiil bay ka dhigteen maxay alcasabiyadii ay ka dhigteen wastawluu calaa ifriiqiya ifriiqiya waa tuunus tuunus bay qabsadeen waalmaqrib maqrib oo dhan bay qabsadeen maqrib marka la idhaa waxaad ka soo bilowdaa muritaaniya ilaa jazaa'ir liibiyana ku dar intaas waa maay waa maqrib tunisna keligeed baa afriiqiya intaasay qabsadeen intaa ma ku joogeen uma misr waa cubaydiyiintii dee alfaaimiinti masr bay qabsadeen washaam xalab bay degeen walxijaaz labada xaran bay qabsadeen allah aga labadii xaran bay qabsadeen kaftan mood iicada maanta joogta halkey u socotaa ya xuseen ya xuseen ya xuseen ya xuseen ma xaram labada xaran baa loo socdaa inay kuu taliyaan ay ku qabtaan bay kaayaan waa kaftan ilaa halkaasay absadeen waalabuu calى اdaarisa adowla idriisiyana way ka takhaluseen waqasamuu dowlata dowlatayni ukhrayayn dowladdii reer bani cabaas iyo dowladdii reer bani umaye ee ka jirtay andalos labaheed soo maaha shiicadii dowladdii reer bani cabaas bay usii qaybiyeen laba in reer bani cabaas ah iyo nin reer faatimiyiintii ah buu ku leeyahy wa saarat idduwal اlcarabiyatu xilligaa dowladihii carabtu maxay noqdeen ثلاثة دول صدح دولة دولة بني العباس بمركز العرب قلبي تيمك شيء محيد تي دحه محيد باشا دحه ها رير بني عباس وباشا دحه ومركزكي هلكاسي فريستان واصلهم ومادة الاسلام والله في دبركي اسلامك iyo xoogii muslimiinta waa qalb العالم الاسلامي waa kowde mid soomaha wadowlatu bani umayata almujadidiin dowladda labaadna waa reer bani umaye cusboonaysiinaya majdigii aabbayaashood bilandalus mulkuhum alqadiim boqor ay soo cusboonaysiinaya wa khilaafatuhum bilmashriq iyo mashriq boqornimadoodii bay la tageen andalus laba soo maaha wadowlatu alcubaydiyiin dowladdii la odhan jiray ama cubaydiyiin dheh ama faatimiyiin dheh ama ismaaciiliya dheh ama shiica dheh intaaba waa waa nafs magac biifriiqiyata wa misra wاshaama wاlxijaaz iminka muslimiintu imisay marayaan saddex dowladood mid walba uu sheeganayo maxay amiir almuminiin iyo laba khaliifa cabdiraxmaan dakhil khaliifo ma sheegan muxuu sheegtay amiir اlmuminiin reer bani cabaasna maxay sheegtaan khaliifat muslimiin shiicaduna maxay sheegtaan khilaafatu rasuulillahi inay iyagu ay yihiin walam tazal haadihi duwal ilaa an kaana inqiraaduhaa mutaqaariban aw jamiican saddexdaa dowladood kamay zuulin inay muslimiinta u taliyaan xilli ay ku dhowaadeen ama inay mar isla idlaadaano isla baaba'aan ama in yarbaa u dhexaysay burburkooda marka reer bani cabaas intay jireenoo idin cubaydiyiintuna way jireen aba iyo an wax ku dhow ayay shiicadu ay haysatay masr iyo maqrib iyo shaam iyo ijaaز <laughs> ah, waa burburin doona turkida turkida asalaajiqa ya turki salaajiqada ayaa waxaan ka takhalusi doona agta marin doona turkida aakhira u diri doono oo soo noqdo sawracad ma intaa meela socotaan wakadalika inqasama dowlatu bani alcabaas saddex dowlad ma hayseen tii beesha dhexe beesha dhexe lafteedii baa imka murmaysa lafteedii baa murmaysa imka reer bani cabaas soo ma murantaan beesha dhexay mise heshiis baa tihiin ya ya <laughs> wakadalika inqasama dowlatu bani cabaas dowlatu bani cabaas lafteedii baa murantay dowladay u qaysatay lafteedii fakaana biاljaziira jaziiraة اlcarab wاlmawsil ciraaq banu ximdaan reer bani ximdaan almutanabi haacirkii mutanabi bani xamdan halkuu ku murmi jiray mutanabi marka mawsil oo ciraaq ah alimaam allugawi alcarabi alasmaci anuu dukaan ka iibsanaya turkiga meel dhar ka iibsanaya waan idin yar bilixaynaya saa darsigeedaan uga yardaalin ayaanan ciraaqiyo gaboobay ayaanu meel wax ka wada iibsanayna markaasaan kii turkiga naga iibinayaan af carabiga mataqaanaa ku iri kii dharka iibsanaya agteeda jooga igu kuwan af carabiga ma yaqaanaane ana aslulcarabi buu anaa af carabiga garanaya markaasaan ku yidhi yamaniyun anta reer yaman baa tahay buu yidhi markaasuu yidhi la walaakinahum ajdaadii ana alciraaq ciraaqi baan ahay buu yidhi walaa naksiru alcayn caynta ciraaqna ha hoos dhabin inaha alcuraaq waa curaaq magaca god buu yidhi magaca ciraaq hoos dhab baa ku jiro magac la yasayaa ku jiro eh inahu alcuraaq aa magaciisa ladhahaaba markaasaan ku min أyi madiinaةi anta ayuha اcuraaqiy calىa madhabihi laa bikasra bidab ayuha اcuraaqiy min أyi madiinaةi anta markaasuu yidhi ana اlmawsil ana اlmawsil markaasaan ku wuri madiinaة اlأsmaci madiinaة اlasmaci kitaab waxa jeer la ydhahdo maxay alasmaciyaat alasmaciyaat qolooyinkiina doonaya afarin inaad barataan maaha qaacidada kordhowga iyo hoos dhowga maaha allua acarabiya adiiba ninka laba kitaabba laba kitaabba muaalacooda alasbaciyaat iyo almufdaliyaat alasbaciyaat alasmaciyaat ilaahay wuxuu igu sharfay maxamuud shaakir abufihir aabbaha luqada carabiga masar gurigiisa uu ka dhigayaan ka dhigaystay asmaciyaadka alxamdulilah rabb alcaalamiin waalmufdaliyaat wadaadka soodaani wadaadka soodaani luqada af carabiga jaamacad khartuum haystaa alxibr yuusuf nuurudayn alxibr wa huwa xibr ay wallah huwa xibr ya allah ya allah aya ayaa isagana mufdaliyaadka suudaan afar iyo sagaashankii shan iyo sagaashankii mar aan tegey aan ku ari iga dhegeysto waan kugu dul akhrinaya faqara'tu alasmaciyaat calaa maxamuud maxamuud shaakir wa qara'tu almufdaliyaat calaa xibru hada الزمن xibru hada الزمن nuur الdaa'im lafteedii jaziira iyo mawsil banu ximdaan baa qaatay wa banu caqiil ayaa uga dambeeyey misr iyo shaamna ooloon reer tooloon ilaa imka masaajidkoodu waa yaallaa masjid axmed ibnu tooloon ilaa yowmina haada waa caamir fi masr ayaa qabsaday buu ku leeyay reerka bani saamaan la yidhaahdaana waxay qabsadeen maa waraaa nahri iyo khuraasaan alcalawiyiintii waxay qabsadeen daylam daylamtu waa bidaayaatu turka wa tabaristaan ayay qabsadeen waaya uma jaaa asuljuuqiyatu aturku uma jaaa asuljuuqiyatu famalakuu jamiica dalik ilahay markuu wa ku siinaya gacanta midigna waa kaa siiya akbar hadda fiiri hadda markaa ilaahay baraya keli aan ku haymaro ilaahayow carab waad maxamed baad ka soo saartay saxaabadii baad ka dhigto iyagiibaad u hiilisay ilaaho faris waad u hiilisayo iyaguna reer iiraanna waa kuwi dowdu reer bani cabaas muxotole ku baxay baane ilaahow kurdi waad u dhiibto waa kii salaaxidiin ayuubi ka soo baxay baane ilaahow turki waad u dhiibto waa kuwa intaasoo sanahayay baan ku ilaahow doorkani waa doorkayagi ilaahow doorkani waa doorkayagi ilahay baan ku barya anoo keli isku ah ilaahow gacanta midig noogu dhiib oo muslimiin gacanteeda soo hoosgeli oon anaguna halkaa casabiyatan laakiin haddaad sanimkan nahay nahay cid waxay noo dhiiban imka sida imika aynu nahay haddaynu kala nahay aynu daamo iyo afar iswada eegaya haddaynu nahay xukunka lagu dhiibiyo hankaaga kor u qaad marka hankaaga turkiyo buura ka soo dhaadhacayo qaaqaawano daylam ahoon kaba xidhneenoo iminka soo muslimo diintu ka cusub tahoon af carabi garanaynin ayuu hangalay hangalay uu yidhi war waxba gacanta ku dhigo ah waxba idinku gacanta ku dhigo uma jaaa suljuuqiyatu buuray ka soo daatay reer miyi ah famalakuu jamiica aalik waxa aan kuu sheegayba gacanta ayay ku dhigeen halkaa wuxuu kugu sheegaya markaa maxay dowladuhu markay gaboobaan sidaasay u qaybsamaan inta ay googo'ayeen muslimiintu markaa inta ay kala googo'ayeen meel kastoo go'aan iyo cid kastoo dowlad maxay tolo samaysata culamadoodii madaxdoodii tujaartoodii hadba intaa unbay u camiri jireen waad fahmaysaan sooma marka reer bani umay maxay reer bani cabaas uga go'een waan iga idiin sheegay marka qarnigii shanaad alimaam aljuwayni xilligiisbay laysweydiiyey muslimiintu ma lahaan karaan hal khaliifo ka badan mise ma lahaan karaan darsi horeaan usoo qaadanay ayaan kaga sheekeeyey kaa isaga dib maxootole ugu nool wahaakada shanu kullu dowlatin warka aan kuu soo sheegay tirada faraha badani waa caado dowlad waliba leedahay hee laa budda waan yucrida fiiha cawaaridu اlharami kala googo'ani waa maxay waa gabow calaamadii maraykan inuu kala googo'ayna shaki baa idinkaga jira ruushkuma kala googo'ay soviet unionkii soviet unionkii dhowr iyo toddobaatan sane kadib imse dowladood buu noqday akaas ka noqday tan lafteedu nafsisha markay gabowdo ee ay isdulmido ee hantida cid keliya ay haysato ee madowga la yaso laatiinka la yaso waaas maxay noqon doona in cid walba ay tiraahdo warna kala da adugu washington iska haysano intan intan alaa iska haysanayo haye ya gabowgu gabowgu maaha qasab da inuu noqdo waa nigimkiis weydiinayna waxaynu nidhi dowladdu hadday yar tahay taariikhduna gaaban tahay dulmiguna uu ku bato dhaqsi u dumasa qaanuunkii qaadan markaa marka innaga oo gebigeenuba ko iyo joognaba oo imminka la isku tegoo sarreeyo ma nusqaamo ka nasiib kanaasoo kale saa la iskugu soo wado ordayoo la walaaloobay saasoo kale ayaa maxaa inagu bilaabmay dulmi baa inagu bilaabmay waxaa inagu bilaabmay manhaj reer galbeedoo dibadda ina looga keenay culamo lala dagaalamay fasaadkii oo farabatay akhlaaqdii oo laga ee nagu bilaabmatay haynteeduna way yarayd haynteena dhaqaale waxaan isku hayn lahaydna way yareed markiiba markaa ayaa marka dowladaha yaryar ayaa uga dumitaan og kuwa waaweyn lanna kuwa waaweyn maxay haystaan wax ay kusii ku sii joogaan waxay dadka ku sii laaluushaan waxay haystaan ciidan ay dadkii ku sii kala hayaan laakiin maadaama intii midna aanad haynin wadadii lagu burburayana aad martay aka dhuka darasa taasna halkaadhig uaaa fasalka labaad wuxuu gelaya imika adeer hadday dowladi gabowdo oy qarka u saaran inay dunto ma dawayn karaa ma laga dabategi karaa ma la kabkabi karaa ma la dhigi karaa icu icu dhakhtarka icu dhiig cusub dhiig cusub dhig cusub ma lagu shubi karaayo war wixii ma laga daba tegi karaa tiibiimkana isweydiiya faslu fasli weeye fii ana alharama gabow idaa nazala bidowlati dowlad haddii uu ku dhaco laa yartaficu waa ku daaya warkaas jamaacadku soo hoosgelayaan waxaa soo hoosgelaya muasasaadka institutionada soo hoosgelaya ay muasasa institution af somalia muxuu noqonaya ururo soo maha nafsi shay haddii ururku gaboobo oo uu ku bato maxay toolay kala qaybsanaanta uu ku bato baawar baawar baawarro fara badani ay meeshii isku ay isku isku eryadaan wuu soo hoosgelaya gabow sidaa awgeed fiiri eeg sheekh cabdiraxmaan barre adeer sow nebiga sow nebiga xadiis saxiixa kama hayna sal slam nebigu inuu yidhi in allaha yabcaثu lihadihi اlummati calى ra'si kuli miئati caamin man yujadidu laha diina diintii islaamkii sow nebigu ma odhan boqolkii sanaba waxaa loo soo diraa cid cusboonaysiisa cusboonaysiintaasi ma xadiis cusub baa la keeni mise aayad cusub baa la keeni qur-aanku waa qur-aankii maaha xadiiskuna waa waa xadiiskii marka waxaan la jadiidinaya waa maxay waxa la jeedinaya waxaa weeye dadka diintii oo ay ka tegeen baa laleeyahay kusoo ku soo noqda faham qaldanoo dadkii diinta ay ka qaateen baa le fahm qaldan baad qaadateene ku soo noqda dadkiioo caadadoodii ka badiyey diintii caadadii baa noqonaysa haalib cala diin marka caadadii baa le iska daayo diinta lafteedii eh, eh, eh, maxay tole taga marka inay gaboobaan laa shaka kitaabkii aynu ku akrinay kor iminka aad turjumaysid adigu muxuu ah haakada caadat اlqudsu soo ma hay haakada caadat اlquds haakada ظahara jiilu صalaax الdiin wahaakada caadat alquds ninkaa hebel cabdilmajiid cabdilmajiid cirsaan alkiilaani cabdilmajiid cirsaan alkiilaani waxa uu leeyahay diraasa uu maajisteer ku qaatay bay ila tahay oo uu kaga sheekaynayo gabowgu ku dhacay ariiqadii alqaadiriya masterkiisi ma hada imaam cabdqaadir jiilaani say ku bilaabatay naadii say ku bilaabatay shaqada ay qabatay iyo markay gabowday say ku dambaysay damdamdam iyo hamham kuwa markaa ka dambeeya imikana iyaguna ma gaboobayaan miya ikhwaan muslimiin afka bilaa lagama dhawray ma gaboobayaan miya gaboobayan gaboobi waay waxay ka haystaan iyagu maxay tooleeyaan waad bilaabatay rag baa sameeyey culamaa samaysmay dhiig bay u shubeen way u dadaaleen waa loo xiday way u samaysmeen haddii manhajka la cusboonaysiin waayo la dhaqaaji waayo soo taagnaanaysaa wanaxnu minhaa anaguna iyada lee ka midnahay waaye haye faslu faslu wey fi ana alharam idaa nazala bidowlati laa yartaficu dowlad haddii uu kor dego gabow kama kama zuulayo qad qadimna dikra alcawaarid almu'dinati bilharami waasbaabihi waaxida bacda waaxid horaan kuugu soo sheegay buu ku yidhi waxyaabaha gebowga keena mid mid baan kuugu soo sheegay inay dowladi gabowdaana waa shay abiiciyaa ku idhi ha la yaabin maxay u gabowda waa shay abiiciyabu mxootole uu ku leeyahay mar haddii haddii eebu kuu roon yahay ay gabowdana ay tahayna ha ka filin buu ku leeyahay inay haddii he indhiga cusub lagu shubo ha ka filin waa yahay kama kacdo buu ku leeyahay mar haddii cudurkaas haddii uu ku dhaco kama kacdo in yaroo cajiib halkan ah aan ku qoray muhim muhim baan ku qoray baa ayuu sheegay waxaa laga yaabaa buu yidhi dowladaha dhammaadkeeda markay dowladuhu sii baaba'ayaan inyaroo irircooniaad ku aragtaan buui oo laleeyahay ka gaadh ka gaadh ka gaadh ayaad ku aragtaan buui hamoodin bu ina noolaatay hamoodin bu ina noolaatay buu ku leey wuxuu ku leeyahay eh, bahalkan eh, eh, isheeg asiraaj af somalia maa asiraaj faynuuska faynuusku saw saw saw kumay dhex jiri jirineen dubaalad dubaanadaas wuxuu yidhi markay siin inta ugu dambaysa waxaad moodaa buu iminka in la siraaday buu yidhi iftiinka ay bixiso wa haadaa aakhiru awaaniha dowlado fara badanoo agagaarkeenna eega dowlado fara badanoo agagaarkeenna eega ah, weliba kuwii lacagta lahaa ah oo iminka firfircoonida mashruuc baan samaynana adduunkaan u yeelaya lacagaan samaynaya ah, saa hagaldaca fara badani gabowday khalaas waa gabowday haada aakhiru awaaniha xilligana waa siihe way sii socotaa waxaan ku khatimaya haddii lahaydmo kayfiyatu uruuqi اlkhalali liduwan halkaana kusoo yargaabiyey